بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم إليك نرجع اللهma بka آmنا وعليka توkلna وبخاص إليk النشور ikhwaan eh, kiraam majliskan waa majliskii sideedaad una dembeeyey kitaabkii alurjuuz almii'iya fii xaali ashraf albariya lialqaadi ibn abilciz alxanafi raximah llah raxmatan waasica uu ku taxay siirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam oo boqolka beydka ahayd waxaan shalay ku istaagnay sanadka sideedaad ee hijrada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxyaabihii dhacay oo xawaadistii dhacday ayaan dul istaagnay dhowr ka mid ah waxaa ka mid ahaa ciidankii loo diray mu'ta dhanka shaam xaggeed ciidanka loo diray oo saddex nin oo saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam raggi ugu jeclaa ka mid ah ay ku shahiideen kadibna khaalid bin waliid radia allahu taala ardah uu ilaahay sabab ugu dhigay in fatxi u dhaca oo ciidankan lasoo badbaadiyay gaaladana culays badan la gaarsiiyo nabigeennana waxay looga sheegay sala allahu calayhi waali waslm ila madiina ayuu joogay sidoo kale waxaan soo marnay in kacbadii ama beytkii ilaahay xaramkii iyo magaalada maka in la furtay oo gacanta muslimiinta ay soo gashay oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam toban kun oo ciidan u wata ay magaaladaas galeen oo gacantii muslimiinta ay soo gashay ayaan sheegnay weliba ay ahayd bisha ramadaan toban iyo toddobadeeda kadibna waxaan soo marnay sanadkaa sideedaad laftirkiisa in duulaankii xunayn ama awtaas ama hawaasin uu dhacay oo saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo dhowr eh, kumanaan kun ah iyo rag ree hawaasin lishelay kadibna markii hore saxaabadii eh, la yaro taabtay culays la gaarsiiyey kadibna ilaahay uu guusha nabigeena عليه sla slam iyo saxaabadii siiyey kadibna in duulaankii daa'if uu dhacay oo la go'doomiyey muddo kadibna iyadna iyadoonan muxuu ahaa la furanin laga soo laabtay intaas ayaan joognay marka beydka saddex iyo siddeetanaad ayaan ka bilaabaynaa insha allah tabaaraka wa tacaala wa bacdu fii dilqacdati ictimaaruhu min aljiciraanati waاstiqraaruhu wa bintuhu zaynabu maatat uma mowlidu ibraahiima fiiha xatma wawahabat nowbataha licaaisha sawdatu maa daamat zamaana caaisha wacumila minbaru hayra mukhtafi waxaja cataabun biahli lmowqifi insha allah waxaan isku dayeynaa hadduu ilahay inoo yasira subxaana wa tacaala inaan gebagabayno inta ka harsan boqolka oo hadda siddeetan iyo saddexaan ka bilaabayna insha allah tobaraka wa tacaala wa bacdu intaa kadib markii maka la furtay hawaazin amaba aw taasna duulaankaas u dhacay xunayn kadibna طaa'if laga soo laabtay waxaa ka dambeeyey wabacdu intaa kadib fii dilqacdati bishi dilqacda ictimaaruhu nabiga cumraysigiisa wa bacdu ay xasala waxaa xasilay fii dilqacda ictimaaruhu nabiga inuu cumraysta ayaa dhacay weeyaan markuu ka soo noqday daa'if cumro ayuu nabigeenna u imaaday magaalada maka uu cumraystay من aljicraanati meesha jicraana la yihah ayuu ka soo cumraystay wa istiqraaruhu iyo nabiga inuu meesha ku sugnaada cumrada ka hore oo jicraano muddo jooga ayaa dhacday weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada maka qabsaday ood la wareegay oo gacantiisa ay soo gashay Eh, magaalada maka wuxuu u dhiibay ood ugu dhiga waali amaba gobnataro uga dhiga in la yihahdo cataab ibnu asiid isagoo labaatan sano waliba ka yar oon wali labaatan gaar laakiin qangaar ah ayuu nabigeena u dhiibay sala allahu alayh wali waslem wuxuuna soo islaamay yowma fatxi maka ragga soo islaamay oo ka mid aha laakiin nin dhallinyaro ah oo aad u qiimo badan ayuu ahaa marka nabigeenna markuu aaday daa'if uu ka soo laabtay magaalada maka wuxuu soo galay isagoo cumraysan laakiin waxaa ka horreeyey jicraano ayuu kasoo xirtay jicraanadaasna muddo ayuu nabigeena joogay dhowr iyo toban maalmood ayuu nabiga halkaa kusugnay sala allahu calayhi waaalih wasalam intuu soo gelin wa bacdu intaa kadib fii dilqacdati bisha dalqacda ayuu ahaaday ictimaaruhu nabiga cumraysigiisa sala calayhi waali wasalam min aljicraan intuu kasoo cumraysto iyo wastiqraaruhu kusugnaanta uu jicraano muddo ku sugnaa waxay dhacday markuu nabigeena calayhi salatu salaam daa'if ka soo laabtay sala calayhi waaalih wasalam wa bintuhu zaynabu maata uma mawlidu ibraahima fiiha xatma wa maatat waxaa geeriyootay bintuhu gabadhiisii zaynabu ahayd ayaa geeriyootay uma intaa kadibna mawlidu ibraahima ibraahim dhalashadiisa ayaa xasilay fiiha sanadka gudaheeda xatman si dhabnimo ah laba xadiid ayuu ka waramayaa qaadiga raximala raxmatan waasica labada arrimood oo muxuu ahaa sanadkaa dhacday sanadkii maka la furtay oo sideedaad tan koobaad in ay geeriyootay gabadhiisii curadka ahayd zaynab binti rasuuli laahi sala allahu alayhi waali wasalam inay geeriyootay ayaa dhacday marka ay geeriyootay kadibna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nabigeenna siiyey oo u dhashay wiilkiisa ibraahim ahaa arrinka asagana waa arrin la yaqaano oo macruufa weeyaan intaas ayuu ku sheegay labada amaba halka beyd wa maatat waxaa geeriyootay bintuhu gabadhiisa ayaa geeriyood zaynab ay ahayd uma kadibna mawlidu ibraahim ibraahim dhalashadii ayaa dhacdayoo oo waxaa weeyaan xasishay sanadka gudihiis fiiha xatman si dhabanimo ah ibraahim waa taqaanaan waana soo marnay in nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday ibraahim uu hadal aad u cajaa'ib badan oo qofka musaabka ahoo dhibaatada ay ku dhacda inuu waxaa weeyaan uusan gudbin loo baahan yahay waxay ahayd hadalka isaga ah in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ilmeeyey ilin badan ay ka daaday markii ibraahim uu geeriyooday markaasaa wuxuu yidhi hadalkii mashhuurka ah oo la yaqaanay alcaynu tadmac wاlqalbu yaxzan laa naquulu إلا maa يرضي rabbana waina lifiraaqika ya ibraahim lamaxzunuun ishii way ilmeyneysaa qalbigana uu murugeysan yahay ilaahay wuxuu raalli ka yima wax kalena kuma dhawaaqayno tegitaankaadan ibrahim naga tegeysana aad baan ugu murugeysannahay saas waatiu nabigeenu yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam waayahay wa bintuhu gabadhiisi amwaatatu xaggeedeetu bintuhu gabadhiisi zaynab ahayd uma kadibna mowlidu ibraahim ibraahim fiiha sanadka gudaheeda xatman si dhabnimo ah wawahabat nowbatahaa licaaisha sawdatu maadaamat zamaanan caaisha wawahabat waxaa hibaysay nowbatahaa kalkeedii ama tookadeedii ama habeenkeedii waxaa hibaysay sawdatu sawda ayaa hibaysay licaaishata ay u hibaysay umuna caaisha radia allahu tacala canhun maadaamat inta ay tahay zamaanan zaman caaisha mid nool beydkan wuxuu kaga hadlayaa naadimka raximah lla raxmatan waasica sawda bint zamca waa xaaska nabigeena calayhi salaa slam uu guursaday bacda khadiija markay khadiijo ka geeriyood kadib iyadoo islaam weyna ayuu nabigeena guursaday calayhi salaa salaam wax haba yaraatay ilma umay dhalin wax ilma umayna dhalin kadibna waa tii imaaday oo guriga u horrey uu nabigeennu magaalada madiine ka dhisay guriga sawda ayuu ahaa kadibna guriga caaisha ayaa ku xigay sawda marka qof horay u badatay ayaa ahayd waxay dareentay marka nabigeena calayhi salaa salaam waxay ka baqday inuu nabigeena fura kadibna nabigeenna u timid waxay ta nabi allow xeragayga hay oo ha furin habeenkaygina gabadhaas muxuuaha caaishaa ayaan ku wareejiyey sidaas ayay muxuuha nabigeenna kula heshiisay calayhi salaatu oo kadibna xeragga nabigeenna cismada nabigeenna ayay ku jirtay ilaan maxaa yeele waxay noqonaysaa yowma alqiyaama iyo jannada min zawjaati nabiy calayhi salatu salaam karaamadaas iyo sharafta inay wada haysato oy nabiga xaaskiisa ahaatay yowma alqiyaama fi ljanna ayay doorbiday oy maalinteedii caadigo adduunkeed ay umuna caaisha ku wareejisay radi allahu anhu ardahun marka intaa weeyaan waata rabbigan uu le subxaana wa tacaala falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wa sulxu khayr islaaxa marka ninka iyo naagta haddii ay waxaa weeyaan ay wax un ku heshiiyaan dhibaato ma lahan waxaa laga yaabaa in ninkii uu culays ay ku tahay xaaskan inuu habeen walba usoo hoyda iyadana waxaa weeyaan xataa culays uu ku yahay dumarka qaarkood markay weynaadaan culays khidmadii iyo adeegi iyo culays ku noqoni marka waxaa laga kale ama mxuu ahay dumarkaas kale habeenaha u badiyo anigu halku habeen bishiiba isohoy wax lamid ah, wayna dhacda arrintayda sulxigaas hadduu dhaca marka waxba dhibaato ma laha laakiin hadduu sulxigaa dhicin ama waayeel ha noqoto ama gabar yar ha noqote oo cismada ay ku jirta waxaa waajib ah in loo hoyda ayaa waajiba ah. lidaalika odayaasheenna soomaalida arrinta ayada khatar ay ku gelayaan waad garanaysaanoo markuu ninka islaanta ay dhaqmaad baxdo waxaa dhacda inuusan u hoyanin oo gabadhii eh, minyabaahyarta ahayd uu la go dhacda arinta ayada khatar weyn waa halis waa wax idin haba yaraatay u haystaan inta badan ma waa iska dhaqan caadi ayadana waaba dee waa taqaanaa oo damba kamaba gelayso ya marka waxaa khatar qofki inuu noqda kuwa nabigeena uu sheegay calayhi salaatu salaam qofkii xaas xaasaslah ama laba xaaslah oo midood xaggood u iisha maalinta qiyaama isagoo leexa lahoo qaloocan ayuu imaanaya waatuu nabigen u cadday sala allahu calayhi waaalihi wasalam waaya wawahabat waxaa hibaysay nowbatahaa tookadeedii iyo habeenkeedii sawda sawda ayaa u hibaysay licaaishata umuna caaisha ayay siisay oy ku wareejisay maadaamat inta ay tahay zamaanan zaman caaisha intay noosha caaisha oy naf ku jirta inay muxuu ahaa qaadato habeenkeedii ayay u hibaysay saa weeyaan wa cumila minbaru hayra mukhtafi waxaja cataabun biahli mowqifi wa cumila waxaa la sameeyey almimbaru mimbarkii ayaa la sameeyey hayra muktafin xaal uu yahay mid qarsoon midaan ahayn hayra muktafin midaan qarsoonayn xaal uu yahay waxaja wuu xajisiiyey cataamun cataab biahli lmowqifi dadka mowqifka iyo xajka istaagayey ayuu xajisiiyey ood amiir u noqday beytkan naadimka laba arrimood ayuu ku sheegay arrinka koowaad waxaa weeyaan mimbaru rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam samaynta la sameeyey haweeney ree jaabir ayaa warina xadiidka waana xadiid fi saxix bukhaari haweeney reer ansaareed ah ayaa nabiga u timid sal ll slm waxay tiri nabi allow nin faryaamo ah amaba alwaax iyo waxyaabaha ka shaqeeya oo muxuu ahaa fundi ah biluqatina huna ya oo farsamo yaqaana ayaa jooga oo addoon marka haddii marka aad ii idinto hadii aan ku sameeyo korsi yar amaba laaman yaroo laisku aadiyey ood ku fadhiisato oo dadka aad kula hadasho waan samaynaa haddaad ogolaato weyaan markaasaa nabigeenna wuxuu yidhi ishiit haddii adoon samay arrinka saga kadibna mimbarka ayaa la soo sameeyey maalinta jumcadaheed ayaa la soo dhigay nabigeenna kadibna mimbarka ayuu marka koray halkaas ayuu kala hadlay saxaabada nabigeenna alayhi sala slm khudbadin uu ka akhriyey nabigeenna waxaa jiri jirta marka laantimireed tiirsan ama taagan oo nabigeenna markuu khudbad akhrina uu ku yara tiirsan jiray laanti ayaa dhawaaqday marka afka furatay yacni dhawaaq aan inaba caadi ahayn oo la aamusan waayey markaasuu nabigeenna u tagay calayhi الsalaatu wasalaam markaasuu damaha saasuu soo dumay sala allahu alayhi wasalam markaasay kadibna sida canuga markii aad markuu u ooya kadibna la aamusiyo saasuu le mogta tainu inay muxuu aha ilaa ay markii dambe ka xasisho ayaa dhacday weeyaan marka xilligaas mimbarkii la sameeyey ayaa dhacay sanadka isaga ah oo waxaa weeyaan sideedaad wuxuu leey raawiga marka bakat calaa maa kaanat tasmacu min adikri nabigeena iska soo warina alah slat slam waxay u oysay dikriga ayada agteeda lagu eh, sheegi jiray oy maqli jirtay oo laga qaaday oo meel kale la aaday ayay ka oysay ayuu leeyahay nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam arinka labaad waxaa weeyaan xajkii u horreeyey oo qof muslim ah uu amiir ka noqdo xilliga nabigeena calayhi salat slam wuxuu dhacay sanadka sideedaad dadkana waxaa xajka u horkacay oo amiir u ahaa oo nabigeenna uu u xil saaray calayhi salaa slaam cataab ibnu asiid nin la yidhaahdo oo reer maka ahaa ayaa hogaamiyey intaa weye labada arrimood ayuu muxuu aha naadimka halkan bayd ku sheegay wa cumila waxaa la sameeyey almimbaru mimbarki ayaa la sameeyey hayra mukhtafin xaal yahay midaan qarsooneen wa xaja uu la xajiyey ama u xajisay cataabun cataab biahli mowqif dadkii mowqifkii istaagay mowqifka qaaliban carafa ayaa mxuu aha mawaaqifta waa badan tahay laakiin mowqif marka la ilaaqo inta badan wuxuu ku dhacaa mowqif carafa wuquuf carafa ayuu ka dhaca ku dhacaa sidoo kale wuquufku wuxuu ka dhacaa musdelifan uu ka dhacaa uma afiiduu min xayu afaada annaas wadkuru lah cinda almashcari alxaraam wahaakada waaya saa weeyaan uma tabuuka qad gazaa fi taasica wahadda masjid diraari raafica uma intaa kadib tabuuka ay hazaa nabiga wuxuu ku duulay uma intaa kadib hazaa nabiga wuxuu ku duulay tabuuka meesha tabuug la yidhahda ayuu rasuulkana ku duulay calayhi salatu slam fi taasica sanadka sagaalaad wahadda rasuulka wuxuu dumiyey uu burburiyey masjid adiraar masjidka dhibka loo sameeyey raaficahu xaal u yahay nabiga dhibkiisii isagaba mid meesha ka qaaday naadimka raxma raxmata waasica laba arrimood ayuu muxua kaga hadlay beydkan qeybta koowaad waa ghaswa tabuuk duulaanka tabuk oo kacb bin maalik radi allahu ta ardah uu aad ugu sheekeeyey eh, aayado badan ay ku soo degeen duulaankaas wuxuu dhacay sanadkii sagaalaad ee hijrada nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam sababtiisana waxay ahayd niminkii reer ruum oo atraafu shaam joogeen dhanka shaam xigeen iyo qabaa'il carbeed oo gaalo aha ayaa is uruursadeen waxay go-aan ku qaateen magaalada madiine ay duulaan ku soo qaadaan nabigeena kadibna ka hortag ayuu ku sameeyey in uu baxa ayuu sheegay weliba meel kastoo nabigeena duulaan ugu baxa waxaa weeyaan ma cadayn jirin hadduu maka u socdo makaan u socna ma dhihi jirin wuxuu dhihi jiray jidka maka biyaha see yihiin iyo xataa jidka maka ma sheegay waxaa laga yaba inu yihahdo jidkan muxuu ahaa najdi jidka biy intay biyo ku jiraano qofka markuu ismoodsiinaya amaba dadka muxuu ahaa jawaasiista oo cadowga waxay ismoodsiinayaan in nabigeena uu najdi xaggeed u socdo dhankaa u socdo laakiin ma dhihi jirin waxaan u najdi weligiis saas yaan loo fahmin warra bikayriha waxaa weeyaan wa fii altawriya manduuxatu cala alkadib qofka inuu hadalka yara si uun muxuu ahaa u yara afgobaadsada beenta ayay qofka badbaado ugu noqonaysaa marka intaana nabigan wuxuu diidi jiray calayh salatu in meesha u socdo la oo laga sii muxuu ahaa loo dialoo diyaargarooba laakiin qaswa tabuuk wuxuu yihi tabuugaan u soconnaa eey ha ogaado sideed boqol oo kilomitr weyaan marka madiina laga taga sideed oo kilomitr yani meel dhow maahan inta ayada oo buura iyo baahi iyo biyola iyo kulayl iyo xaalad adag weliba xilliga la xilliga sayfka ah, oo qoraxda ay kugu dhegayso konton ay gaaraysa weyaan xilligaas marka ayaa halkaas ayaa la aaday halka iyada kacab maalig waad garanaysaan raggii hare ayuu ka mid oo ilaahay subxaana watacaala eh, aayaad ku soo dejiyey nabigeennana uu konton habeen ganaaxay oo la go'doomiyey markii dambena laga towba aqbalay ilaahayna runtii uu ku badbaadiyey munaafiqiinta banaanka xaaladooda ay ku imaaday nabigeena meeshu markuu meeshii tagay gaaladii iyo waxaa weeyaan qabaa'ishii carbeed kulli way kala yaaceen wax dhibaata lama kulmin muddo ayuu nabiga meesha joogay calayi slat slam nabad ayuu kusoo laabtay tabuug marka xilligaas ayay dhacday weyaan waa qiso dheer oo koley hadda aan wakhtiga uusan saamaxaynin kan labaadna waxaa weeyaan intuu nabigeenna ku maqnay calayhi salaatu wasalaam halkaas ku maqnay munaafiqiintii waxay sameeyeen wax lala yaabay sameeyeen soo masjidna nabigu ma dhisnayn masjid kale ay dhiseen masjid kale ay dhiseen oo ilaahay uu ku tilmaamay subxana wa tacaala masjidu diraar waa masjidka lagula ficiltama islaamnimadii oo islaamnimadii in laga burburiya halkaas ayada mararka qaar ma og tahay yacnii khayr ayuu qofka yara wax wada iska dhigi laakiin khayrka asaga khayr ma wada khayrka lagu dumin rabaa maqsuudka khayr samey waa wax loo baahanya in masjid la dhiso waa wax loo baahanya laakiin haddii maanta hadda maanta kaba soo qaad sigiiska saan u dhisan yahy haddii qof uu muxuu ahaa eh, boloodkan ku dhegan ama kan ku dhegan uu masjid hadda ka dhiso uu yidhaha masjidaan dhisaya muxuu ahaa <laughs> ma baahi masjid ataal meelo baahi badan ay taallana way dhoobanta ood ogsoontihiin oo maanta muslimiin meel ay ku tukadaan ay laayihiin oo gudaha nairobi ah markaa diraaruu noqonaya waa khayr laakiin khayrka isaga inuu dhibkeena lama rabo masjidka isaga munaafiqiinta ayaa soogu taga iyagaa dhistay ilaahayna subxaana wa tacaala waa ti uu caddeeya waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaada liman xaaraba allah wa rasuulah walaa yaxlifuna in aradna ilaa isaana wala in aradna kadibna ilaahay subxaana wa tacaala waa ti uu caddeeyey laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala ataqwa min awal yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yatahru wala yuxibuna mutahiriin waa tii marka nabigan uu dumiyey calayhi salaa slam maba ka suginba maadaama loo sheegay in meeshaan ayada dhufays diinta islaamka lagala dagaalamo oo lagu burburiya loo diyaariyey masjidna mxuu ah, magac masjid loo bixiyey waa la dumiyey marka labada arrimood waxyaabaha sanad sanaada ay ka mid tahay weeyaan uma kadib tabuka tabuka ayuu uma hazaa wuxuu ku duulay tabuka ayuu ku duulay rasulkeen sal slem fi taasica sanad sagaalaad wahadda wuxuu dumiyey uma burburiyey masjid ah, masjid adiraari masjidkii dhibka loo dhisay raafica xaal uu yahay mid dhibkiisii isagaba meesha ka qaada salى اllahu عalayhi waalihi waslm waxaja bالnaasi beyt sideed i sideetanaad waxaja bالnaasi abu bakri wahm talaa bara'aةa caliyu waxatm alaa yaxuja mushriku alaa yaxuja mushriku bacdu walaa yatuufa caarin daa biamrin facala waxaja wuu xajiyey ama wuu xajisiiyey binaasi dadka abu bakrin abu bakr uma kadibna talaa wuxuu akhriyey caliyu cali bara'atan suurata bara ayuu akhriyey waxatam wuxuuna gooyey uu waajib ka dhigay u faray fariin aan muxuu ahay faritaan aan noqosho lahayn anlaa yaxuja inuusan u soo xajinin anlaa yaxuja inuusan soo xajinin mushrikun qof gaal ah bacdu sanadkan kadib walaa yatuufa inuusan dawaafin caarin qof qaawana beytka alla inuusan dawaafin daa arrinkaa isaga ah oo in beytka ilaahay qof mushrik ah uusan u soo xajin karin sanadkan kadib qof qaawanna uusan dawaafa karin biamrin amar oo rasuulkeenna ka imaaday sala allahu alay slam ee facala abubakar iyo cali ku sameeyeen oo amarka ay ku bixiyeen weeyaan labadan beyd naadimka wuxuu kaga hadlayaa raxman oo raxmatan waasica xajkii uu sayd abubakar radi allahu tan uu hogaaminayey oo xaajat alwadaac oo noo imaan doona ka horeeyey xajka isaga ah abubakar ayaa markaa muslimiinta amiir u ahaa isaga ayaa horjoogo u ahaa uu nabigeen amiiru ka dhigay sala allahu calayhi waaalihi wasalam markuu amray oo dadkii inuu hogaamiye amray cali ayuu ka daba diray cali marka wuxuu ka amar qaadanayey sayid abubakar ayuu ka amar qaadanayey laakiin waxaa dheeryaho loo dhiibay suuratu baraa'a oo soo degtay ayaa loo dhiibay oo la yidhi mxu mowqif markaa tagto akhri oo ka aqri baraaءaة min اllahi warasuulihi ilى اladiina caahadtum min اlmushrikiin fasiixuu fi اlardi arbacata ashhurin wاclamuu anakum hayra mucjiz اllahi waana allaha muqzi اlkaafiriin wahaakada kadibna suuraةu bara ayuu halkaasna ka akhriyey laba amar ayaa la bixiyey oo haba yaraatay gorgoro aan laga gelayn amarka koobaad beytka ilaahay qof gaal lahoo dambe inuusan dawaafi karin uusan ajin karin af inuusan ajin karin oo xaj qof gaal aan loo ogolayn mushrika qodobka labaadna in waxaa weeyaan qof qaawan uusan beytka ilah soo ajin karin dawaaf uusan geli karin intaas ayada ahna sanadkaas sagaalaad ayay dhacday weeyaan sanad sagaalaad ayuu arrinkaana dhacay hal dariifo ama hal arrin ayaa muhiim ah. arrinka gaalo inay beytka u xajiyaan loo diido la garay laakiin qawnaantaanna maxay ahayd qawnaantan waxay ahayd dhaqan waxaa jiri jiray iyo qorshe ay degsadeen nimanka la yidhaahda reer maka waxaan isleey mararka qaar waa caqliya tijaariya waa qaab ay ku ganacsanaayeen oy dadka jeebakooda ku baaranayeen muxuu ahaa meelaha ka imaana oonan reer quraysheed ahayn waxay leeyihiin qofka beytkii alla kuma dawaafi kara ilaa raggan xumus loo yaqaano oo reer qureysheed dharkooda dhar ayaga qof ay siiyeen ama qof ayaga ka gati mooyane qof muxuu ahaa kale oo ku dawaafi dharkii kala imaaday meelaha kuma dawaafi karo qofkii marka dhar iibsan karo ama ayaga dhar muxuu ka tabaalcaraysan karo wuu ka tabaalcaraysan ama uu iibsanaya laakiin qofkaan iibsan karin ama aan tabaalcaraysan karin muxuu samaynayaa mur isagoo mur ahoo muxuuha qaawan ayuu dawaafaya lidaalika xataa dumarka ayagoo qaawan ay dawaafi jireen waatan gabadha carbeed ay leedahay alyowma yabduu bacduhu aw kulluhu famaa bada minhu falaa uxilluhu maanta cawradaydii ama qaybaa ka muuqani ama waa wada muuqanaysaa laakiin wixii muuqda cid aan u ogolay inay eegto ay fiiriso ama cid muxuu ahaa hawsha ayada loo ogol yahay ma jirta ay jirtay marka waxaan kala jeeda heerkaas hal ahaa oo qawnaanta marka lagu dawaafo iska caadi ah oon dhib ahayn ayay ahayd labadii arrimood ayaa la joojiyeyoo waxaa weeyaan waxaa la yidhi qof mushrikna beytka ilaahay ma dawaafi karo mana imaan karo mana soo xajin karo qof qaawana waa mid weeyaan intaa ayaa marka dhacday sanad sagaalaad waxaja waaa waxaa xajisiiyey abu bakrin abu bakr binaasi dadka iyu muxuu xajisiiyey oo amiir u ahaa weeyaan waam waam halkaa waumana waa la dhihi karaa waam halkaas iyaga ah halka iyada ahna talaa wuxuu akhriyey caliyun cali wuxuu ka akhriyey bara'atan suurata bara suura tawba ayuu akhriyey waxatama wuxuu waajib yeelay oo bimri nabiy alay sla slam iyo bimri illahi qabla dalika an laa yaxuja inuusan xajinin mushrikun qof gaal ah bacdu sanadkan kadib walaa yatuufa uusan dawaafin caarin qof qaawana daa arrinka isaga ahna biamrin amara ee facala abubakar iyo iyo cali ku sameeyeen weeyaan ya sidaa weeyaan waadaanu min allahi warasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbari ana allaha barii'un min almushrikiina Eh, warasuuluhu mi sooma saas weyaan marka baraada saas ayaa dhacday waxaja wuxuu la xajiyey ama xajisiiyey binaas dadka abubakrin abubakr wa ama halkaas ayuu tala akhriyey caliyun cali baraata suurata bara ayuu akhriyey waxatama wuxuu waajib yeelay anlaa yaxuja inuusan xajinin mushrikun qof mushrika bacdu sanadkan kadib walaa yatuufa usan dawaafin caarin qof qaawanadaa arrinka isaga biamrin amar ayay facala sameeyeen weyaan ku sameeyeen wa jaaat so halkaa ma wa jaaءat alwufuudu fiiha tatra hada wamin nisaahu aala shahra beydkan wuxuu leeyahay wajaa'at waxaa timid alwufuudu wafdiyaalkii ayaa timid fiihaa sanadkan sagaalaad gudaheeda tatra iyagoo isdaba socda haada arrinkan ay waqaca haada arrinkan u dhacay weeyaan wa min nisaahu dumarkiisana alaa wuu ka dhaartay shahran hal bil ayuu rasuulkeen ka dhaartay sala allahu calayhi waaalih wasalam laba arrimood halkan naadimka ka hadlaya raxman o raxmatan waasica tan koobaad wufuuddii soo islaamaysay oo islaam doonka ahayd oo doonka ahayd oo waxa weeyaan dacwadii ay gaartay ayaa nabigeena ayagoo qolo qolo u socda ay imaanayaan wafdi qole fulaan ka socda wafdi qole fulaan ka socda wafdi qole fulaan ka socda saasay u imaanayeen oo islaamayeen oo diintii ay qaadanayeen oo waxaa weeyaan axkaamtii alla baraayay sanadka isaga ah caamulgufuud ayaa la yidhahdaa idaa jaءa nasrullahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaban weeyaan ayaddaas waad garanaysaa in suuradda iyada ah imtixaan weyn ayaa ka dhacay sayid cumar radia allahu taala ardah ayaa dhaqankiisa wuxuu ahaa cabdullahi bn cabaas bn cabdilmualib xabrulumma turjumaan qur'aan oo wiil yar ah ayuu intuu soo wada golaha odayaasha reer quraysheed iyo reer ansaareed ay fadhiyaan ayuu soo dhex fadhiisan jiray oo majliska sayid cumar ah markaas ay dhihi jireen sayid cumarow wiilkan yar annagaba wiilala kayr waan leenahay markaasuu dhihi jir waryaada war wiilkaan meeshaad kasooaad ogsoontiina ka soo jeedaa ukaadiya wiilkaan ma taqaanaan wiilkaan xu ka soo jeedaa ukaadiya kadibna maan maalmaha ka mid ah cabdullahi bin cabas laftiskaas ka sheekayne maan maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu yidhi akhyaaray cabdullahina uu fadhiya akhyaaray idaa jaaa nasrullahi walfatxu sababta ay ku imaaday io macnaheeda hallii sheega odayaashii weyne ayaa la weydiiyey odayaashu way wada dhawaaqeen nin walba waxbuu sheegay intooda badan waxay isku raaceen ay u bateen nabigeenna waxaa la faray istikfaar inuu muxuu aha badiyo oo haakada saasaa la farayo wax unbaa sheegeen hadalla noocaasa oo maaa lafdiga ka muuqday e, surada ayay cabireen markaasu wuxuu yidhi cabdullahi binu cabaas adiga masaasa leeda markaasuu yidhi maya suuraddan waxay caddaynaysaa oy calaamo u tahay geerida nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa la yidhi amaaraadkaas iyo calaamooyinka noocaas markaad aragto diyaargarow wakhtigaad waa dhamaaday idaa jaaa nasrullah markuu ilahay gargaarkiisa imaada walfatx magaalada maka la furta wa ra'ayta annaasa dadka aad aragta yadkhuluuna fii diinla afwaajan iyagoo koxkox iyo wafdi u imaanaan oo diinta ilaahay ku soo xaroorayaan fasabbix tasbiix la imaamo bixamdi rabbika rabbigaa mahadi lala qaba wastakfiru dembi dhaaf alla weydiisa inahu alla weyne kaana waxaa tawaaban mid towba aqbal badan marka geerida nabigeenna inay ka sheekayni ayuu sheegay markaasaa wuxuu yidhi waa kaas maxaan idiin sheegay intaa umaan ka aqaanaa marka sanadkaas waa caamul wufuud weeyaan sidoo kale qodobka labaad nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhaartay dumarkiisi hal bil inuusan u hooyanaynin mid ka ah ayuu ka dhaartay oo ka fulay meel yaroo dabaq aha ayuu ka fulay sala allahu alay wasalam sababtana waxay ahayd nabigeena calayhi salaatu salaam xafsa oo xaaskiisii ahayd ayaa waxay siin jirtay malab markaasuu muxuu ahaa meel yacni intay meel u dhigta markuu yimaado malabkan aad buu nabigaan u jecla waxyaaba macanaad u jeclaa malabkay siin jirtay kadibna umuna caaisha radi alla tn adaha arrinka way dhiibsatay ilan wuu soo maraa nabiga malab kasoo cabaa haakada kadibna gabaray u dirtay waxay tiri bal marka nabiga wuxuu ugu laamaa xaafso maalin kasta bal iisoo hubi arkiya usoo sheegta waxay tiri malab alla siiya malab ayaa la siiya kadibna dumarkii ay u yeertay umuna caaisha radi alla tn adaha wa mogtu hinaase iyo masayr waa iska taqaanaan waa abiici lisuma qabto arrinka asaga la socda baabka isaga liisuma qabta dumar hinaase iyo masayr qofku u qabto waa qof wax badan u baahan qof hawl badan u baahan wuxuu baahan yahi in aad loo dhudhuujiy sideedaba waxa weeyaan dumar baabkaas lagalama hadlo wax kasta ooba ku yimaada masayr waa insha allahu tacaala waa macfi weeyaan laiskuma dhibo ya ya sheekh ii sheeg safiya miyay ahayd shaaish abdi miyay ahayd ya waa waa ma malabka bixinayay muxuu aha ma safiya ahayd mis xabsa ahayd ya akhyaari inta waxay yihahdeen safiya ahayd zaynab ay ahayd haye marka dadka isbahaysa markuu xabsay caaisha waaye waxaa jirta riwaayada ayada waa sidii mashhuurka ah waxa weeyaan inay zaynab waxa weyaan ay mashhuur saasa mashhuurah laakiin muxaqiqiintu waxay leeyihin xabs ay ahayd almuxaqiquun waxay leeyihiin xabs ay ahayd mid ay ahaataba dhib ma lahan nacam cabdullaahi ibn cumara sheegi waxaa weeyaan marka muxaqiqiintu waxay leeyihiin xabsay ahayd xabse ayay ahayd laakiin taasna waa mashhuur oo kutuba siyarka aad bay arrinka u sheegaan inay zaynab ahayd oo labada isbahaysatay wain tadaahara calayhi la yidhi inay mxuua ah xabso i ahaayeen ayay sheegayaan lakiin sida taxqiiq ah insha allah tabarak watacaala waa waxaa weeyaan waa xabso waxay sheegayaan qolyahan kale mxuu ahaa zaynay zaynab ahayd cafwan waxaan kala jeedaa marka malabkii markii la ogaaday waxaa la isgaarsiiyey marka qorshaa la dejiyey qorshaha muxuu yahay qof kasta ama xaas kasta oo nabiga usoo gala alayh salat slam ha tidhahdo xanja uu nabiga alay slat slam necbaan jiray urteeda ayaa kaasoo uri halla maay kaasoo shiiri tanaad ugalaa waxay tiradaa macafiir ayaa kaasoo muxuu ahaa macafiir macafiir markaasaa wuxuu yidhi malab ayaan soo cabaya dib dambe ilaahay waxaan ugu dhaartay inaanan malab cabaynin xarama calaa nafsihi taxriimo kalena waa oo kutuba taarikh ay sheegaan oo ilaa saddex iyo afar qiso ayaa la sheegaa laakiin tanaa ugu mashhuursan tanana ugu dhow kadibna waxaa soo degtay yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajik kadibna ayaddi kalena waxay ahayd waxaa weeyaan waid asara الnabiyu ilىa bacdi aswaajihi xadiiثa falama naba'at bihi waadharahu اllahu calayh carafa bacdahu acrada bacd marka qisadaas ay ku soo aroortay malabkana waa la sheegaa maariyat alqibطiyan waa la sheegaa arrinkana waa la sheegaa marka muhimadda waxaa weeyaan nabigeena calayh salat slam arrinka ayuu ka xanaaqay kadibna wuxuu dha wuxuu yidhi hal bil oho kaamil idiinma soo hooyanayo abadan waxaa loo qaatay marka inuu nabigeena xasiiskiisi furay sala allahu alayhi waalihi wasalam manaan ahayno ma furini waa ka dhaartay uun hal bil ayuu marka saarnaa meel kore markii labaatan iyo sagaal ay dhamaatay ayuu nabigeena usoo galay umuna caaisha markaas waxay ku tiri bishi ma dhammaanin markaasaa nabiga wuxuu yidhi ashahru tiscun wacishruun bishaan sagaal iyo labaatan ay ku dhammaanaysa ama ay ku dhammaatay sidaa weeyaan marka meelaha laga qaatay in bisha ay labaatan iyo sagaal iyo soddon noqoto waxaa ka mid ah xadiidkan iyo ah, ilaaga nabigan uu ka dhaartay xasiiskiisa sala allahu alayhi waalihi wasalam waaya wajaءat waxaa timid alwufuudu wufuudi fiiha sanadkaa sagaalaad gudaheeda ama gudihiisa tatra iyagoo isdaba socda haada ay xasala haada arrinkan u dhacay weya wamin nisaahu dumarkiisana aala wuxuu ka dhaartay shahran hal beer ayuu rasulka ka dhaartay sala allahu alayh waali wasalam uma anajaashiya naca wasallaa calayhi min tayba tanaala alfadla uma intaa kadib nacaa nabigu wuxuu geeri sheegay oo inuu dhintay sheegay annajaashiya boqorka najaashi ahaa oo xabashida ahaa ayuu mxuu aha sheegay inuu mxuu ahaa dhintay wasallaa wuu ku tukaday calayhi korkiisa ku tukaday min aybata magaalada madiine ayuu naala gaaray alfadla fadligaas ka gaaray ninka la yidhaahdo najaashi weeyaan nadmigan amaba beydkan wuxuu ka hadlayaa oo nadiimku uu sheegi nabigeena calayhi salaatu salaam sanadka sagaalaad inuu saxaabada u sheegay inuu geeriyooday annajaashi boqorkii saalixa oo wanaagsanaa oo muslimka ahaa oo saxaabada soo dhoweeyey oo muxuu ilaalin jiray in nabigeena calayhi salaatu salaam eh, ayaa nabigeena ayaa sheegay inuu geeriyooday weliba wuxuu sameeyey intaa dheeri ma aha waxaa dheeri ah intaa waxaa dheeri ah inuu ku tukaday nabigeena sal slm musallaha ciidda intuu nabigeena u baxay calayhi salaatu wasalaam oo halkaas iyada muxuu ahaa eh, janaasat lghaa'ib kula tukaday fadliga isaga ahna dayba iyo madiina ayuu ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala ninka la yihah najaashi marka salaat alghaa'ib in lagu tukado salaad janaazat alqaa'ib in la tukada oo qofka salaadda lagu tukada asalka laga soo qaato halkaa weeyaan qof kastoo marka mu'min ah oo muslim ah oo meel ku dhintay ma lagu tukan karaa mise laguma tukan kara eh waxaa lagu tukanayaa qofkii muslimiin ay ku tukanin oo muslim ahaa waa mas'ale khilaafiya ah. annaga waa taqanaan hadda halkan iyo muxuuaha ariiqadeenna halkan aan ku camal falno waxay tahay qofkii la hubiyo in aan lagu tukanin oo muslim ah umbaa lagu tukadaa laakiin asal ahaan waa taqaanaano masalada waa masale iska muxuu ahaa sahlan oon culays badan lahayn caalam alislaami waa taqaanaan janaaza alghaa'ibka qofka muuqda oo muxuu ahaa ama madaxda iyo dadka culimada weyn iyo dadka waxaa weeyaan hakada waa iska macruuf dadka jaamacada ay ku yareyd iyo waa la tukadaa waa la tukadaa arrinta way dhacdaa weyaan janaazahaibka marka halkan ka soo jeeda uma intaa kadib naca saxiixaynka waxaa ku yeela أن رsuل اه صل سم نcى النجاشي يوم الذي mاaت فيه hرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة waa في صحيiحayn weyaan نaم ثuma intaa kadib نacى nabigu wuxuu geeri sheegay geeridiisa sheegay النجاشي ayuu sheegay geeridiisii وصلى عaليه wuu ku tukaday miن طaيبةa magaalada madiنة طayبة weyaan oo magaceeda ayuu naala ka gaaray نجاشي الفضل fadligaa ka gaaray weyaan ama mxuu ahaa ka helay وmaata إبراهiم في الcاaم الأخير والbjلي أسلم واسمه جرير وmaata waxaa geeriyooday ibraahimu ibraahim ibn rasuuli اlahi sal اlah alay slm rasuulka wiilkiis ahaa ayaa geeriyooday fi lcaami alcaashir fi lcaami alakhiir sanadkii dambe ayuu geeriyooday u dambeeyey oo tobanaad ayuu geeriyooday wa aslama waxaa islaamay albajali jariir ibn cabdillahi albajali ayaa islaamay wasmuhu magaciina jariir weeyaan laba arrimood uu halkan ku sheegay beydkan tan koobaad geeridii ibraahim oo nabigeena wiilkiisa sal اla alay slam sanad toddobaad ayuu tobanaad ayuu ahaa kow tan labaadna jariir ibn cbdillahi albajali inuu soo islaamay oo weliba nabigeena uu diray alayh slat slam dilkhulaysa dilkhalasa hay hay sanamka la dhihi jiray dilkhalasa oo dhibka badnaa inuu soo burburiyo markuu soo islaamayba labada arrimood unbuu sheegay wax weyn ma ahan geeridii ibraahimna horaan ugu soo sheekaynayo nabigeena siduu uga xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam maariyat alqibdi inaan dhashayn waa soo sheegnay sideed iyo toban toban bilood amaba eh, toban iyo todoba bilood meelahaasuu jiray ama lix iyo toban bilood meelahaas isagoo jira ayuu geeriyooday ibraahim ibnu nabiy alayh salatu slam wa maata waxaa geeriyooday ibraahim ayaa geeriyooday fi lcaami alakhiir sanadkii dambe ayuu geeriyooday wa aslama waxaa soo islaamay albajli albajliya weeyaan ayaa soo islaamay wasmuhu magaciina jariir weeyaan jariir bn abdillahi albajli waxaja xajata alwidaaci qaarina wawaqafa aljumcata fiiha aamina waxaja wuu xajiyey rasuulkeena sal slam xajat alwadaac sanadka xajka sagootinta ayuu rasuulkeena xajiyay alayh slat slam qaarinan xaal uu yahay mid qiraan la imaaday xajka ansaagta ama nusuka la guto waa saddex qaybood waa ifraad oo xaj keligii la xajiyo tan labaadna waa tamatuc cumradii in waxaa weeyaan gooni loo guta la xalaalooba kadibna maalinta maalin sideedaadka xajka la xirto tamatuc ayaa la yihahda qayb saddexaadna waa qiraan xajki iyo muxuu ahaa cumrada ayaa laisku dhufana labayk allahuma xajan wa cumra waa la isgelinaya qiraan oo hal camal unbaa la samaynayaa laakiin niyadii ayaa laba camal ah ifraadka iyo qiraanka waxay ku kala duwan yihiin waa hal shay bas qiraanka wuxuu wataa gawrac yuu wataa ifraadkana gawrac ma wato intaas weyaan bas wax kale ay ku kala duwan yihin lama arko waaya xaajatulwada wixii ka dhacay iyo sidaay ahayd iyo waxaa weeyaan aayadihii soo degay iyo waa noo iman doontaa qayb ka mid ah nabigeena calayhi salaat salaam ciidank eh, eh, eh, dadkii la xajiyey intay la ekaayeen iyo yani xajatludaac waa wax aad u dheer jaabir bn cabdilaahi ibn xaraam radi lla ta ayaa xadiid dheer fi bukhaari wahayrihi ayaa kaga hadlay oo xajat rasul lah sal la alay slm cabdullahi bin cabas saasoo kale waa kaga hadlay marka qofkii doona xataa waxaa laga alifay mualaf xajat alwidaac mualafaat hal mualaf maaha kutubo badan baa laga qoray marka xajkaas sagootinta ah oo nabigeena calayhi salatu slam uu lahayay khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum war camalkiina iyo xajkiina iga qaata lacalii laa alqaakum bacda aamikum haada sanadkiinaan sanad ka dambay inaan isarkiinaa dhici kartee oo sanadkan isgu keen dambayse camalka iga qaata oo xajka sidii loo guto iga barta ayuu nabig ilahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xajat alwadaac ayaa la yihahdaa marka meel kastood ka qodbayna in dardaaran ahaan ayuu nabigan u hadlay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa inatayada qodobka labaad wa xaja xajat alwadaaci qaarinan waqafa aljumcata fiiha waqaf wuxuu istaagay aljumcata maalinta jumcada ahayd fiiha ay fii carafa aaminan xaal u yahay isagoo aamin ah mowqifkii carafana waxuu ahaa yowm aljumca ayuu ka aadnaa waxaan umaynaa xajka had u dambeeyey wuxuu ku beegmay jimco may ahayd miskii ka horrey u ahaa carafa raggi soo xaji sooma fadhiyaan ya kii u dambeyey sooma kii u dambeeyey carafo waxay ku beegnayd yowma aljumca ay ku beegnayd saas weeyaan xilliga xajka nabigan u xajina alai sl slam carafay ku beegnayd oo muxuu ahay aada markay carafo iyo jumca isku beegmaan waa khayrun calaa khayr waa ciido iyo howlo badan oo isku kulmay ood ilaahay subxana wa taala qofkaas u qadaray weeyaan hahay waxaja wuu xajiyey rasuulkeena sal slm xajat alwida wadaaci xajka sagootinta ayuu nabigeena xajiyey qaarina xaal u yahay isagoo qiraan sameeyey oo xajka iyo cumrada isdhexgeliyey khilaaf ayaa ka jira oo qaar waxay leeyihiin mufrid ayuu ahaa laakiin sida raajix ah waxaa weeyaan nabigeena qiraan qaarin ayuu ahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam zaadulmacaadka wuxuu ku sheegay alxafid ibn qayim caleyh raxmat ullah nabigeena inuu qiraan ahaa dhowr iyo labaatan xadiid ayaa ku soo aroortay ayuu leeyahay inuu nabigeena qiraan ahaa calayhi الsalaatu wasalaam waayahay yowm اljumca yowm اljumca in ay carafo dhacday sidoo kale xadiid waxaa jira fi saxiixayn min xadiidi cumar ibn khaaab radi allah ta ardah nin reer yahuudeed ayaa wuxuu yidhi amiir almuminiin cumar ayuu ku jodaa aayad oo kitaabkiina ku taalla haddii ay annaga nagu soo degi lahayd haddii aan reer yahuudeednahay ayada ciid baan ka dhigan lahaynay oo maalin ciid ayaan ka dhigan lahaynay markaasa wuxuu yidhi aayadee weeyaan alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan aayaddaas ayuu akhriyey aayaddaas hadday annaga nagu soo degi lahayd ayada oo aayada ay soo degtay ciid baan ka dhigan lahaynay cumar wuxuu yidhi radi allah waxaan naqaanaa oon ogsoonnahay maalinta ayadoo ay soo degtay iyo booska ay ku soo degtay waa naqaanaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayay ku soo degtay maalin a carafo ah oo weliba maalin jumco ah isagoo carafo taagan ayay ku so degtay sal slm ciid waaba noo tahay wa ciid kaleo hadda a ah, u raadinayna maba ahana ciid markay soo degaysayba ciid ahaydba sidaa weeyaan wa unzilat fi lyowmi fi lyowmi bushraa lakumu alyowma akmaltu lakum diinakumu wa unzilat waxaa la soo dejiyey fi lyowmi maalinka oo yowma mxuu ahaa carafa yowma carafa weyaani bushraa bishaarayn oo lakum adinka aad leedihiin muminiintiyey ayuu ilaahay soo dejiyey aayad bishaaro ah oo adinka muminiinta aad leedihiin ayuu rabbi soo dejiyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii weyaan alyowma maanta ayaan akmaltu idin dhamaystiray lakum adinka diinakum diintan idin dhamaystiray saas ayuu rabbigan yihi subxana wa tacaala maalinta ayada aho marka yowma carafa ayaa la soo dejiyey bishaaro ayay ummadeenna u ahayd markaa su-aasha taalla waxay tahay yowma carafa alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan wa maalinta nabigeen uu dardaarmay sala allahu calayhi waali wasalam aayaddaana lagu soo afmeeray sharcigii iyo diinta lagu soo afmeeray maalintaas kadib qofkii yidhahda marka waxaan keenayaa xugun cusub waxaan la imaanayaa camal cusub waxaan la imaanayaa cibaado cusub ayaan jidaynaya qofka la imaado waxaa hortaagan ayadda qur-aanka waxaa weeyaan wuxuu dhaawacayaa ama fangor u yeelayaa aayaddaas qur-aanka alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan ayaddaasaa hortaagan meel ha u yeela hadduu u yeeli karin oo ayaddan uu rumaysan yahayna waxaa weeyaan waxyaabahan muxdathaadka iyo bidacda iyo waxyaabahan diinta lagu soo darsani ha iska ilaaliyo hana muxuu ahay iska daayo wa unzilat waxaa la soo dejiyey fi lyowmi maalinka isaga ah oo yowma carafa ah bushraa bishaaro oo lakum adinka aad leedihin muslimiintiyey maxaa la soo dejiyey alyowma akmaltu lakum diinakum alyowma maanta ayaan akmaltu idin dhamaystir lakum adinka diinakum diintiin idin dhamaystiray ayaa la soo dejiye weeyaan wa mowtu rayxaanata bacda cawdihi wa tiscu cishna muddata min bacdihi wa xasala waxaa xasilaydha mowtu rayxaanata rayxaana oon horay u sheegnay sabyi bani qurayda reer bani qurayda dadka laga soo qafaashay inay ka mid ahayd oo nabigeennana ama iyo suriye ay u ahayd geerideedii ayaa xasilay bacda awdihi markuu rasuulka ka soo laabtay xaajat alwadaac kadib wa tiscu sagaalkina sagaalkii dumar oo nabiga uu qabay xaasiskiisa ahana cishna way noolaayeen muddatan muddo ayaa min bacdihi gadashi ay noolaayeen sala allahu calayhi waaali wasalam wuxuu kaga hadlayaa beydkan laba arrimood tan koobaad gabadhii suriyada ahayd amaba eh, milkilyamiinka nabigeenna uu ku qabay calayhi salaatu wasalaam oo eh, rayxaano ahayd markuu nabigeena ka soo laabtay xaajat alwadaac ayay geeriyootay radia allahu ta ardaha tan labaadna nabigeena wuxuu ka geeriyooday sagaal dumar ah iyagoo nool ayuu nabigeenna ka geeriyooday alayh salatu salaam gadaashiisna muddo ayay noolaayeen haba kalada dambeeyeene oo qaar muddo dheer ha noolaadeene qaarna markiiba waxaa weeyaan ha tageene marka intaas ayuu ka eh, sheegayaa naadinba raximah llah raxmatan waasica eh, hay sidaa weeyaan <clears throat> dumarkaas marka oo sagaalkoo nabigeen uu ka tagay calayhi salaatu wasalaam sideed ka mid ah waxay tookaay jireen oo mid walba uu hoyn jir nabigeena sal ll slm intaanan ka ahayn sawdo habeenkeedii umuna caaisha siisay radia allahu tacala canhuna wa ardaahun wa mowtu geerideeda ayaa xasishay bacda cawdihi nabiga markuu ka soo laabtay xajatlwadac kadib wa tiscu sagaalkina cishna way noolayeen muddatan mudda min bacdihi nabiga gadaashii sala alayhi waali wasalam wa yowma اlithnayni qadaa yaqiina id akmala aلhalaaa wاdafnu fii beyti ibnati الصidiiqi fii mowdici اlwafaati can taxqiiqi wamudaة الtamriidi khumsa shahri waqiila bal ثulثun wakhumsun fadri saddexdan beyt wuxuu ka bilaabay wa yowma الاثnayni maalin isniin ah ayuu qadaa dhintay rasuulkeena sal sl yaqiinan si dhab ayuu dhintay id ayuu dhintay goor akmala u dhammaystiray aلثaلaaثa وasitiina saddex iyo lixdan xilli u dhammaystiray ayuu rasulkan dhinta sal allah alay slam wadafnu duugitaankana wuxuu ahaaday wadafnu duugitaankine fii beyti bnati sidiiqi runbadanihi gabadhiisii gurigeed ayuu ahaaday fii mowdici alwafaati booskii uu ku dhintay can taxqiiqin si dhabnimo ah arrinka u dhacday wa muddatu tamriidi muddada nabiga la sakaraadinayay oo waxaa weeyaan u xanuunsanaana khumsa shahrin bil shan muxuu ahaa shan meelood loo qeybiyey laba meeloodo ka mid ah ayay ahayd wa qiila waxaa la yidhi bal ulun saddex meelood hal meel marka loo qaybiyey bil iyo khumsun shan meelood marka loo qaybiyey hal meel oo lix ah ayay ahayd xilliga nabigu xanuunsanaa ee fadri arrinkaa ogaa weeyaan saddexdan bayd waa baydadka ugu runtii saamaynta badan Eh, khayrka socday ood ogeydneen ogeydeenna oo nabigeenna noloshiisa ku socdayna qayb ka mid ah oo weliba ugu muhiimsanayd oo waxyiga soo degitaankiisana uu ku go'i doono waa geerada nabigeenna calayhi salatu salaam xilliga ay dhacday waatan saxaabada ay leeyihiin magaalada madiina maalinta ugu faraxa badnayd waa maalintuu nabigeena soo galay sala allahu calayhi oo magaalada ay wada dhaqaaqday haadaa rasuulullah la wada dhaqaaqay maalinta ugu murugada badnayd ugu mugdiga badnaydna waa maalinta nabigeena u geeriya sala allahu calayhi waali marka maalinta isniinta ah ayuu nabigeena geeriyooday calayhi salaatu wasalaam waadna ogsoon oo taqaanan in abuu bakar radia allahu ta uu nabiga xilliga u xanuunsanaa saxaabada uu duujin jiray maalinta isniinta ahayd arrinka asaga anas bin malik ayaa warina cinda sheikhayn aw fi saxiixayn wuxuu leeyahay abuu bakar wuxuu ahaa dad mid dujiyo saxaabada nabigeena calayhi salat slam markuu nabiga xanuunsanaa maalinta nabigeenna uu geeriyoonay oo maalin isniin ahayd saxaabada nabigeenoo safka saas ugu jira ayuu nabigeenna daaqadaas oo kale ayuu fayday oo wax dahya ayuu ka qaaday sala allahu calayhi waali wasalam markaasuu na soo eegay waliba nabigu u taagnaa wejigiisana wuxuu ahaa sida baal kitaabka oo kale ka musxaf ka waraqata musxaf dhalaal iyo nuur ayaa ka muuqda sala allahu calayhi waali wasalam kadibna nabigeenna wuu dhoola cadday wuu qoslay sala allahu alay w farxad ilan diintii dadka u barayey iyo waxyiga loo soo dhiibay dadka reeba oo sidii uu rabay si muxuu aha la ah, oo qurux badan u tukani oo ilaahay caabudi subxaana wa tacaala oo qur-aanka akhrini oo rukuuc oo sujuudi oo ilaahay u jeeda subxaana wa tacaala diintoodana naftooda muxuu ahaay diinta ka hormarin oo weliba diinta hormarini waxaa weeyaan ayuu arkay khalaas waxay la too tahay ood nabi yacquub calayhi salaam am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowt id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aaba'ika ibraahim wa ismaaciil wa isxaaq ilaahan waaxid wa naxnu muslimuun markuu geeriyoonay ayaa waxaa weye carruurtiisa u wada yeeray markaasuu yidhi waryaada gadaashay maxaad caabudaysaan maxaad caabudaysaan islaannimaan idinku koriyey oon idinku dhalay oon intaan idinla soo maray gadaashay maxaad samayn doontaan nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika qofka markuu geeriyoona marka wuxuu jecel yahay in ubadkiisii wanaag iyo diin iyo khayr iyo isku xirnaan iyo dhowrsanaan iyo isjacayl iyo islaan xariirin iyo diin muxuu ah u shaqayn aad uga tagaad jecelya halka markaasuu qabriga si wuxuu u gelayaa raaxala saas soo maha marka nabigeena ala sl slam markuu arkay saxaabadii diin sidii loo qaatay iyo muxuu aha diinta ay u taagan tahay iyo maanta in booskiisi dad gale ay taagan yihiin ayuu farxad la dhacay iyo muusosha uu nabigeena qoslay sala allahu alayhi waaalihi wasalam markaasaa kadibna annaga dhanba waa isku yaacnu yidhi fabuhitna yani annaga dhanba si kala noqonnay farxad ilaa salaadda inaan ka baxna aan ku siganno abuubakarna safkii uu ku jira ka noqday oo gadaal u laabtay si nabigeenna uu meesha u soo gala oo salaadda u bixiyo wuxuuna u maleeyey rasuulkeen inuu salaad usoo bixi rabo sala allahu alay waslm arrintaa maba olin markaasaa nabigeena gacantu ku ishaaray wuxuu yidhi salaadda dhammaystir salaadda wata ayuu nabig yidhi sala allahu alay waslam kadibna daahi ayuu nabigeena raariciyey guriga ayuu galay kadibna nabigeena calayh slat slaam isla maalintaa isniinta ayuu geeriyooday sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa saas weeyaan marka saas ayaa dhacdayoo nabigeena maalinta isniinta ayuu geeriyooday sidoo kale saddex iyo lixdan ayuu rasuulkeen ku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam saddex iyo lixdan ayuu ku geeriyooday ummuna caaisha kamaa fi saahin waxay leedahay ana الnabiya sal slam twufiya wahuwa ibnu alaain wasittiin saddex iyo lixdan isagoo jir ayuu rasuulkeena geeriyooday saxiix muslimkun waxaa ku yeela min xadiidi anas bin malikin rasuulkeena in la qiblooday calayhi salat salaam isagoo saddex iyo lixdan jira abuubakarna in la qiblooday isagoo saddex iyo lixdan jira cumarna in la qiblooday isagoo saddex iyo lixdan jira weeyaan acmaaru ummatii beyna sitiin wa sabciin cumriga ummaddayda lixdan iyo toddobaatan ayuu dhexeeyaa inta toddobaatanka dhaafaysana waa yarta ayuu nabigeena cday sala allahu alayhi waali wasalam qodobka labaad waxaa dhacay nabigeenna calayhi salat slam xaggee lagu aasay waxaa lagu aasay meesha uu ku geeriyooday ummuna caaisha radi allah waxay leedahay kalxankayga iyo dhuuntayd intu dhexays anoo saa nabiga ugu hay sal ll slam ayaa nafta laga qaaday sala allahu calayhi waali wax afkiisa galan waxaa u dambeeyey cadi ay nabigeen u calilisay calayhi salat slaam oy markaas ay ku shiicada iyo kuwa daba socda umuna caaisha wax ka sheegayaan ya fa bucdan lahum wa suxqan lahum halkaas ayaa nabigeen lagu aasay sayid sayid abubakar ayaa nabigeenna ka wari calayhi salaatu wasalaam in ambiyada lagu aaso meesha ay ku dhintaan oon laga qaadin halkaas ayaa nabigeen lagu aasay sal allahu alay waslm waa meesha haddaba uu ku aasan yahay uu ku jiro weeyaan qodobka saddexaad nabigeen intuu xanuunsanay miiqaay ahayd intuu xanuunsanaa sida mashhuurka laba iy ahayd maalmood saddex iy tobanna waa afar iy tobanna waa la laba qowl ayuu soo arooriyey qowlka koobaad wuxuu yidhi khumsa shahrin bisha marka loo qaybiyo shan meelood lixlix ay noqonaysa ma laba lix isku dar marka waa laba iyo toban waxaa kale u sheegay in la sheegay uluثun wa khumsa uluثka waa toban saddex meelo marka loo qaybiyo bishii waa toban khumuskina muxuu noqday lix lix iyo toban adiga intay lix iyo toban ugu badan tahay laba iyo toban ugu yar tahay ayuu nabigeena xanuunsaday dhibna ma lahanoo yacni qaarka lix iyo tobanka sheegay xanuunka markuu khafiifka ay ka soo bilaabayaan kuwa laba iyo tobanka sheegayna markuu xanuunka culsaaday ay sheegayaan wax isdiida marka haba yaraata maaha waa insha allah tabaaraka wa tacaala wa yowma اlinayni maalin isniin ah ayuu qadaa dhintay yaqiinan si dhaban rasuulkeena sal ا slm id goor ayuu dhintay kamala akmala uu dhamaystiray aلaلaaثa وasitiina saddex iyo lixdan sana markuu dhamaystiray ayuu nabigan dhintay sal اl slm wadafnu duugitaankiina wuxuu ku xasilay fii beyti wadafnu duugitaankiina fii beyti ibnati الsidiiqi runbadanihii gabadhiisi gurigeeda ayuu ahaaday weeyaan fii mowdici اlwafaati booskii geerida ay ka dhacday rasuulkeena sal ا slm can taxqiiqin si dhabnimo ah wamuddat tamriidi inta la jaraajinayey amaba la sakaraadinayey khumsaa shahrin laba khumus ama laba shan meelood markii shan meelood loo dhiga muxuu bishii loo kala qaybiyo laba laba ka mid ah laba duleel oo lix iyo lixa labaiy toban ayuu nabigeenna muxuu ahaa xanuunsanaa oo la sakaraadinayey waqiila waxaa la yidhi bal ulun saddex meelood marka loo dhiga hal meel ulu weeyaan iwa khamsun shan meelood marka la hal meel oo la isku dar lix iyo tobanka maalmood ayuu nabigan xanuunsanaa ee fadri arrinka oga weeyaan muhiimadda marka waxay tahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyoonayay waxyaaba ka dardaarmay ayaa jiray laba arrimood ayaan rabaa inaan dul istaaga arrinka koobaad rasuulkeena wuxuu ka dardaarmay calayhi salaatu wasalaam asalaa wamaa malakat aymaanukum war salaada war salaada war salaada iyo wixii gacantiina ku jira oo adinka aad mas-uul ka tihiin ayaan inkaga tagay ilaaliya addoommihii waxaa weeyaan caruurtii mas aad hayseen dumarkii wixii gacantiina ku jiro adinka ad ka tihiin war hala ilaaliyo hala dhowra aad buu nabigan hadlay sala allahu calayhi waali wasalam kafaa bilmari an yudayica man yacuul qofka dembi waxaa ugu filan inuu dayaca qofkii isaga uu biilaayey oo isaga uu muxuu ahaa gacanta ku hayay inuu dayaca ayaa dembi ugu filan waad garanaysaan dadka qaarkood waxaa laga yaaba khaasan ummadda lagu imtixaamay qaadka iyo balwadda iyo waxyaabaha lagu imtixaamay reerkoodii oo baahan oo xaaladooda ay khatar tahay ayuu muxuu ahaa qayiilayaa oo wax cabaya oo wax cunaya oo haakada oo reerkii kama warqaba dembi intaasa ugu filan dembiga kalena waa dheeriyo mxuu ahaa baladaanad cunayn waa usii dheeri waa hayr mas-uulnimo xaaskiyaa laga yaabaa inay muxuu aha suuqa taagan tahay oy warata tahay oy dhabaysan tahay oo caano gadayso o halkaa taaganta isaga halkaan uu fadhiya kuwa ayaga maxaa weeyaan waa imtixaaman yihiin ilaahay soo noniy subxaana wa dad imtixaaman waa dadka muxuu ahaa dembigooda dhabarka saartayoo dembi u dhimanoo kaleba usa uu yaryahayba qaybta labaadna waa salaadda weeyaan salaadda waa shayga u dambeeya oo mu'miniinta laga wayn doona haddii salaad meesha ay ka baxdo waa dhammaatay alfarqu aladii ah, baynana wa baynahum aلsalaa faman tarakahaa faqad kafar salaadda marka culammada waxay ijmaac ku yihiin qofka taarikusalaadka ah hadduu salaada diido hadduu salaada tukan way in la dila horta isku waafaqsan yihin fuqahada ay isku waafaqsan yihiin laakiin waxaa loo dilaa magaalnima mise waxaa weeyaan waxaa loo dilaa dembi dembiilama loo dili ayaa lisku hayaa alcumuum marka meel gaalnimo iyo gaal waa iyo gaal maa laleeyahay maxaa ku dhiga adiga salaad waliba jamacada in lagu daala warkacu maca araakiciin ayaa loo baahanya weeyaan waaya wa yowma اlithnayni maalin isniin ayuu qadaa dhintay yaqiinan si dhabanimo ayuu rasuulkeen u dhintay id goor ayuu dhintay akmala uu dhamaystiray aلثalaaثa وasitiina saddex iyo lixdan sano wadafnu duugitaankiina fii beyti ibnati sidiiqi rumadanihi gabadhiisi gurigeeda ayuu ahaaday weyaan fii mowdici lwafaati meesha uu ku dhintay can taxqiiqin si dhabnimo ah waa mudatu tamriidi xilliga nabiga la jaraajinayay amaba la sakaraadinaya khumsa shahrin bil shan meelood loo qeybiyey laba meelood ka mid a weeyaan waqiila waxaa la yidhi ulun waa saddex meelood marka loo qeybiya hal meel iyo wa khumsun shan meelood marka loo qeybiya hal meel oo laisku daray lix iyo tobanka ee fadri arrinkaa ogaa weeyaan watamat urjuuza watamat اlurjuuzaة اlmii'iya fii dikri xaali ashraf اlbariya salى calayhi rabbi wacalى asxaabihi waaalihi waman talaa alxamdu lilah watamat waxaa dhammaystirantay alurjuuzatu rajas yarowgi urjuuzadii rajaska ka samaysan tixdi almi'iyati ee boqolaydaheed ayaa dhammaystirantay fii dikri xaali ashraf اlbariya khalqiga kan ugu sharafta badnaa xaaladiisa sheegitaanka la sheego ku saabsanayd wasalla ha u naxariista calayhi korkiisa allahu alla weyne rabbii rabbigay wa calaa asxaabii saxaabadiisana ha u naxariista iyo wa aalihi ahalkiisa iyo waman ha u naxariista talaa iyaga khayr ku dabagalay oo raacay weeyaan labadan beyd marka waa gebageba waa sumad la sumti oo magac loo bixini manduumadii oo wuxuu ku magacaabay alurjuuz almiiya waa ka halkan weeyaan sumadeeda waatan iyo maga magacabitantaytalkeeda waa kan iyo magaceedii tan labaadna waxaa weeyaan nabigeena inuu ku saliyo calayhi salaatu wasalaam ayuu sheegay ujuusadii oo boqol beyd magaceedii iyo rasuulkana inuu ku saliyo calayhi salatu salaam ilaahayna naxariis u weydiiye saxaabada nabigeena calayhi salatu salaam annagana inaad ilaahay naxariis noo weydiiya annaga lafteena waman tala cidda marka daba socota annaga xaggeen daba socna ama kufkufna oo waxaa weeye aan turunturoonna meelaha qaar muxuu ahay aan gaari waayin oon ka gaabina laakiin maxaan isku dayaynaa oon qalbigeenna u sheegnay oo niyadeenna ku diyaarsan inaan rasuulkeena jidkiisa marna sala allahu alayhi waali wasalam wa tamat waxaa dhammaystirmay alurjuusatu tixdi almi'iyati ee boqolleyda ahayd ee boqolka bayd ahayd fii dikri xaali ashrafi albariya khalqiga ilaah aad khalqay kan ugu sharaf badnaa xaaladiisa in laga sheekeeya ku saabsanayd sallaa ha u naxariisto caleyh korkiisa allahu alla weyne rabbi rabbigay wa calaa asxaabii saxaabadiisana ha u naxariisto iyo wa aalihi ahalkiisa iyo man talaa cidda dabagasho oo annagaan ka mid intaas waxaa noo gebagaboobay bifadli min rabbina caza wajal kitaabkii urjuusada ahaa oo boqolka beyt ahaa runtii boqolkaas beyt oo yaraanteeda aad u jeedaan ibn abilciz alxanafi u taxay wax ka yar amaba kitaab siiro nabi ka sheekeeya oo ka yaraan badan oona ka nafci badan waa runtii inaad aragto waa yaraanaya xawaadiidta nabigeenna maalintu u dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo maalintii qabriga la geliyey calayhi salaatu wasalaam inta udhexaysana intaas ayada ah ayuu soo koobay weliba sanad sanad waxa ka tagay amaba uu ka muxuua ka booday waxa u diiday uun muxua tixda inuu boqolka dhaafiyu diiday wax aad u yar weeyaan oo wax aad u yaroo kooban marka waa fursad fiican inaad ilaahayna waafajiy subxaana wa tacala bifadli min rabbi min rabbina caza wajal wa طalabin minhu ikhlaasan inaad ilaahayna waafajiy inaan bishan ramadaan sideed majlis ka dhigno waxaana ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala maadaama sideed majlis aan siirada nabigeena calahi slat slam ku akhrinay sideedda albaabada jannadana bishan ramadaan la fura siduu nabigeena sheegay inuu ilahi subxana wa tacala sideeddaas albaabba naga geliyo rabbigeen subxana wa tacala sideedda albaab oo jannada kuwa gal allah naga dhigo rabbigeen subxana wa tacala dembigeenna ha dhaafo rabbigeen subxaana wa tacala firdows ala hana ilaahay subxana wa tacala naartaa naga xureeyo gankeenna iyo gan waalid iyo gan raxim iyo gan muslim ilaahay naar ma geliyo rabbigeen subxana wa tacala cumri barakaysanay cibaadasana hana siiyo leylat alqadarka allah na waafajiyo ducoodhinka allah naga aqbalo qur-aanka allah noo furo tadaburkiisa allah noo furo awlaadda allah noo wanaajiyo ehelka allah noo wanaajiyo irzaaqada ilaahay subxana wa tacala muslimiinta waasaxa ugu dhigo dhammaanteenna waasax allah nooga dhigo xaraanta allah naga ilaaliyo xiqdiga allah naga ilaaliyo xaasidnimada allah naga ilaaliyo xumada allah naga ilaaliyo ribada iyo zinada iyo zalaazisha iyo xumaanta allah naga dhowro mu'miniina mutaxabiin allah naga dhigo janat firdows kuwa ku kulmo oo halkaas ku sheekaysa calaa sururi mutaqabiin allah naga dhigo hada wallahu aclam wsala allah wslam abdi rasul wslam jazakum